rabi ishrx lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qawlii asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal salaan ka bacdi ilaahay baan ku mahadinaynaa nicmooyinkiisa waaweyn oon la tirin karin noogu nicmeeyey oo midda ugu weyne ay tahay nucmada nicmada islaamnimada ilaahay baa muslimiin naga dhigay ilaahay baa mahad iskale allana tabaaraka wa tacaala wuu noogu mano sheegan oo rabbi qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay laqad mana allahu cala almu'miniin id bacatha fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatihi wayusakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin rabbi wuxuu leeyahay wallaahi waxaa dhab ah inuu alla manaystay oo mu'miniinta ku manaystay rabbi markuu kasoo dhex saaray nabi ayaga ka mid a ah. nebi innaga naga mid ah in ilaahay naga soo dhex saaray waa nicmo gooniya sababtoo ay tahay nabi aan annaga naga mid ahayn oon jinsiga iyaga ka mid ahayn oonan dabcigiisa aqoon oonan dhaqankiisa aqoon oynan ku dhiiro karin su-aashiisa oynan weheshan karin la fadhigiisa waxay nagu ahaan lahayd culays laakiin ilaahay wuxuu noo soo saaray subxaana wa tacaala nebi bashar ah bini aadam ah aada u akhlaaq fiican dabci fiican ammaano fiican weheshi fiican waana fiican oon fahmayno waxna weydiin karno waa nebi muxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam nabigaasi muxuu noola yimid yatluu rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayusakiihim ilaahay aayaadkiisiibuu nagu dul akrinayaa oo nagu dahirayaa bini aadamku bashar iyo bini aadam baa nahay dacfiga yaguna waa badan yahay gafka iyaguna waa badan yahay wasaq badan baan wadanaa bini aadamku sida dharku u wasaqoobuu u wasaqoobaa waxyaalaha wasakheeyana waa dunuubta marka wuxuu u baahan yahay dahaaro waxaana dahirayaahi waa iimaanka waa iimaanka iyo camalka saalixa yatluu calayhim aayaatihi wa yuzakiihim waana dahiraya wa yucallimuhum alkitaaba waalxikma wuxuu kaloo nabigaasina baray oo na barayaa sala allahu alayhi waalihi wasalama allana noogu soo dhiibay ilaahay kitaabkiisii oo hidaayadayadii iyo hanuunkayagii iyo sacaad sacaadadayadii liibaantayadii ay ku dhan tahay iyo xigmaddii xigmadduna waa sunnada nabiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh oo wax kastana la kugu caddaynayo wax kastoo noloshayada yacni ku leh calaaqa la leh adduunyo iyo aakharaba islaamku waa caddeeyey qur-aankuna waa caddeeyey sunnadii nabiguna waa caddaysay salawaat ullaahi wa salaamuhu caleyh ilaa saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen nebigii ilaahay waxaa la oofsaday iyadoo shimbir hawada haadaye baallaha gedgedeynayaa uuna jirinin ilaa haddii uu jiro dakara lanaa minhu cilma cilmi buu nooga sheegay sidee baad u noolaan sidee baad u socon sidee baad dadka ula dhaqmi yacni waxaa weeyaan waa nicmo runtii mararka qaarkood markaad islaamka iyo aadaabtiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa iyo wanaagiisa iyo aada dhex gashid aada isleedahay leedahay hadduuna jiri lahayn nolosha iyadu say ahaan lahayd waxaadna ogaan kartaa dadka islaamnimada aan haysani aan haysan dhibka iyo shaqaha iyo cadaabka ay ku nool yihiin markaad aragtid ayaad xusuusan ood odhan alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wamaa kuna linahtadiya lowlaa an hadaana allah intaa markaan ka gudubno insha allahu tacaala waxa uun noo bishaaro ah inaanu un isugu nimi inaan ilaahay diinkiisii wax uun iska xusuusino buqcadan inaan isugu nimi inaanu ilaahay diintiisii wax uun iska xusuusino waana sharaf aada iyo aada u weyn iyo bishaaro nabiguna uu leeyahay sala allahu alayhi wasalama wama jtamaca qowmun fii beytin min buyuuti illah ila naزlat calayhim الsakina wagashiyadhm الraxma waxafadhm اlmalaa'ika wadakarahum allahu fi man cindah ma jiraan dad isu imanaya qowm isu imanaya oo meel uun arladii ilaahay ka mid ah fii beytin min buyuut illah wa ardu llahi kulluhaa buyuut llah dhulka ilaahay baa iska leh annagana ilaahay baa iska kaaya leh marka buqca uun arladii ilaahay ka mid ah isuguma yimaadaan iyaga oo waxay isugu imanayaan iyo danta isu keenta ay tahay inay ilaahay diinkiisii wax isaga sheegaan qur-aankii ilaahay isku baraan lafdigiisa isku baraan macaanidiisa isku baraan axkaamtiisa isku baraan majlisu dikri uu yahay majlisulcilmi majlisulwacdi meel oon wacdi iyo dikri iyo xusuus diinkii iyo in alle la is-xusuusiyo isugu imanayaan oo waxa ilaahay raalli ka yahay tabaaraka wa tacaala haddii ay jiraan dadkaasi ilaahay wuxuu kusoo dejiyaa sakiino iyo deganaasho iyo idmi'naan waxaa laga yaabaa qofku isagoo walwalsan oo walbahaad iyo walwal ku jira oo dhibaatooyin badani ku yimaadeen hadduu majlisul cilmi yimaado inuu waxaa oo dhan ilaawaba oo ilaahay ugu bedelo raaxo waxyaalaha oo tusaale ahaan aan soo qaadan karno runtii nool waxaa ka mid ah nin shiikhabaa hadda ka hor wuxuu qoray kitaab wuxuuna ka qoray dadka soo islaama dadka soo islaama buu ka qoray rijaalun wa nisaa-un aslamuu cinwaankaasuu u bixiyey rag iyo haween soo islaamay markaasuu taariikhdoodii wax ka sheegay raggii saas ahaa qaar ka mid ihii aanay macallimiin ii noqdeen ragga kitaabka ku qoran ee soo islaamay qaar ka mid aanay macallimiin ii ahaayeen dakaatiro islaami ah weliba marka qisaduu sheegay waxaa ka mid ahaa nin khabiir ah oo culumtan fiisigiska aada u yaqaano khabiir ahoo waxyaalaha uun sameeya oo soo islaamay oo maraykan ahaa marka qisaduu ka sheegay waxaa ka mid ahayd ninku wuxuu yidhi waxaa igu dhacay buu madax xanuun badan hurdana maba yaqaanaba in unkanin iyo waxyaalahaas uu ku seexda mooyaane marka markii wuxuu yidhi aan shaqada hayoo xanuunku iga bato ayaan miiska wuxuu yidhi aan fadhiyaan madaxa saaraa buu yidhi hoos inta u laalaadsado xanuunkaa iga fududaada buu yidhi markaan kulama aan madaxa hoos usii dhagaba xanuunka waa igu waa iga fududaadaa buu yidhi laakiin ma garanayo iyo sababta keentay maalintii dambeytu isagoon shaqo lahayn buu soo baxay oo meelo waaweyn oo beero ah oo dadku isugu yimaadaan ayaan imid uu yidhi dad badan baa jooga qolo banooni cayaaraysa qolo cricket cayaaraysa qolo waxaweyn muusiga garaacanaysa qoloba meel bay u fadhisaa qoloba mar buu u tagaa cabaar buu fiirsadaa waa ka tagaa markii dambe waxaa isoo jiitay buu yidhi niman meel wada fafadhiyo istaagay markay istaageen ayaa nin hore u maray hore hore u baxay intii kalena gadaashiisay safteen waa niman tukanayo muslimiina niman jamaacatu tabliiq ah oo iska socdoo beerta iska degay oo salaad casir tukanaya shakligoodii baan fiiriyo yidhi cabaar markaan eegay oy taagan yihiin oo leeyi nimankaanina maxay ahaayeen ayay rukuuceen markay rukuuceenaan iri buu yihi war kuwaani waa kuwa cudurkaygoo kala qaba <laughs> waa sii fiiriyey waa sujuudeen markaasaan si fiican u yaqiinsadaan yiri buu yidhi kuwaana cudurkayga kale qabaan waan soo aaday buu yidhi waa u imid buu yidhi waa la hadlo waxaan idhi buu yidhi niman yahuma sideedoo kale ad waalantihiin oo madaxu idin xanuunaa <laughs> way la hadli diideen buu yidhi waa ka tegay buu yidhi salaaddii markay dhammaysteen ayay haddana xalqa u fadhiisteen buu yidhi oo kitaab lasoo kala baxeen markaan arkay bay wadcigii inay bedeleen baan haddana u imid waxaan idhi buu yihi ma sidaydoo kale ayaa madaxu idin xanuunaa idinkana waxay ii ishaareen buu yihi fariiso waan iska fariistoy cabaar markaan fadhiyay iyaguna kutubkoodii iska akhrisanayaan baa hurda i qabatoy markaasaan meeshii dhinac ugu dhacway hurdan iskala dhacway ima kicin buu yihi busta isaareen buu yihi saacaddii aan u imid saacaddeedii kale arbaca cishriin saacan hurdayayaan ayaan ayaan soo tooso yidhi waxay yidhaahdeen buu yidhi meeqa saacabaad hordaysa w laba saac ama laba saac iyo bar meelahaas waxay igu yidhaahdeen buu yidhi afar iyo labaatan saac baad hordaysa ma dhici kartaan irwe weligayba ma seexan intaa bal saacaddaada eegaa la yidhi waqtigaad noo timid waqtigay ahayd taariikhduna waqtigay ahayd saacadihii taariikhda tiri jiray halkii buu marka qofki ninkii ku islaamay oo islaamkii bay sabab ugu noqotay istishhaadka aan qisada ka leeyahay waa maxay ninkani waxa weeyaan wuxuu soo fadhiistay majlisulcilmi dhibkii hayay iyo walwalkii hayaa ilaahay ka qaaday hurdo uuna weligiiba hurdin ayaa ilaahay kusoo dejiyey dabadeedna waxaa ku xigtay inuu islaamo oo ilaahay subxana wa tacala qalbigiisa islaam u shiro waa xaqiiqo waa dhab qofku majlisul cilmi majlisul wacdi intuu joogo ilaahay wuxuu kusoo dejinayaa itminaan iyo deganaansho naxariista ilaahayna way kusoo degi subxaanah wa tacaala rabbina tabaaraka watacaala tacaala malaaigtiisa usoo diri markaasaa malaaigta ilaahay waardiyeynaysa oy hareeranaysa dhibka ka ilaalinaysa iyo shayaadiinta rabbina waa ammaanayaa oo mala-aa sare wadakarahum allahu fii man cindah ayuu ka sheegaya marka intaasi waa bishaaro insha allahu tacaala waxaa laga yaabaa inuu majlisku idinku dheeraaday cabaar aada sugteen marka iska sabra insha allahu tacaala kana ixtisaabsada ajarkiinuna waxaa weyaan cala allahi tabaaraka wa tacaala inta haddaan ka gudbo dhowr mawduucan waxaan jeclahay inaan xoogaa wax ka ishishaaro ishaaro waktigoo kooban oo aada ee aada u yar rabbi tabaaraka wa tacaala nicmooyinku noogu nicmeeyey waxaa kamid ah islaamnimada ilaahay inuu nagu walaaleeyey islaamnimada inuu ilaahay nagu walaaleeyey rabbina tabaaraka wa tacaala uu noogu mano sheeganayo oo rabbi uuna leeyahay wactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu noogu mano sheegtay islaamnimada qul illaahu yamunu calaykum an hadaakum liliimaan in kuntum saadiqiin rabbi islaamnimadu noogu mano sheeganaya markaaba wuxuu noo dardaarmay inaanu islaamnimada ku dhegno xarigii ilaahay inaan wada qabsanno inagoon ku kala tegin wactasimuu bixabli illaah xarigga alleh waa diinkiisa iyo sharcigiisa nabi moxamed sala allahu alayhi waalihi wasalama uu noola yimi marka ku wada dhega dhammaantiin hana ku kala teginina waana noogu mano sheegtay tabaaraka wa tacaala waana noo dardaarmay markaabuu alla yidhi haddana wadkuruu nicmat allahi calaykum ilaahay nicmadiisana xusuusta oo nicmadaasi maxay tahay id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum cadow baad isu ahaydeen isnacab oo cadow isu ah laakiin hadda ilaahay subxaana wa tacaala quluubtiinniibuu isu keenay oo isjeclaysiiyey oo isu soo dumay markaasaad ilaahay nicmadii waana nicmo ilaahay taas qalbiga bini aadamka rabbi unbaa gedgediye eh isagu xataa ma xukumo rabbi unbaa gedgediya quluubtii cadowga isu ahayd ayaa ilaahay is ogolaysiiyey subxaanahu wa tacaala waa nicmadiisa rabbi tabaaraka wa tacala noogu nicmeeyey markaasaanu nicmadaas sababteed waxaanu ku noqonay ikhwaanan walaalo walaalo isjecel oo nafta isu huraya oo wanaagga isjece isla jecel baa rabbi naga yeelay subxaanahu wa tacaala nicmadaas markaa weyn inaan marka isxusuusinno annaguna ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ku xusuusanno ugana mahadinno isuna dardaaranno iskuna xidhiidhinno kaasi waa mawduuc waa mawduuc aan ugu magacownay al-ukhuwatu llaah alla darti in loo walaaloobo walaaltinimadu dhinacyo badan bay ka timaadaa xagga nasabka waa ka timaadaa xagga radaacadana waa ka timaadaa nugmada oo weliba axkaam ilaahay subxaana wa tacaala sharciga uu ka ratibay xagga wadaniyada waa ka timaadaa oo beled intii wada joogtaahiba waxay isu haysataa inay walaala yihiin oo dadka kale isaga sokeeyaan laakiin walaaltinimada ugu qiimaha badan uguna xoogga badani waa midda islaamnimada iyo diinka waa midda diinka iyo islaamnimada iyadana xaqiiqo ah oo dhab ah oo rabbi tabaaraka wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay inama almu'minuuna ikhwa jumlada inama almu'minuun kalimat inama waxay faa-iideysaa waxaa la yihahdaa xasri xero oodan marka walaaltinimadii waxay ku oodan tahay uun islaamnimada walaaltinimada dhabta ahi waa tan islaamnimada mid kale ma jirto adduunyada waa lagu si kale loo walaaloobaa waa lagu saaxiibaa si laakiin aakhare markii la tago walaaltinimada dhabtaahi waa midda islaamnimada alakhilaau yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila lmuttaqiin kuwii isjeclaa oo ku walaaloobay adduunyada maalinta qiyaame cadow baa la isu noqon ilaa mutaqiinta mooye iyo mu'miniinta waxaa axaadiista saxiixa ku soo aroortay ahlu jannuhu markay jannada galaan ayay walaalahoodii kale oo mu'miniinta iyo muslimiinta la ahaa oy adduunyada is-yaqaaneen ayay ka weynayaan jannadii eed baa loo haystaayoo naartiibay ku hareen markaasay ilaahay munaashadaynayaan yaa rab walaalaheen ma aragno naartii bay jiraan ilaahay ow naarta ka saar yacni munaashado waxay gelayaan iyo iyo shafaaco yani aadan nabi aan la qiyaasi karin xaqiiqatan waxaa keenayaahina waa islaamnimada iyo diinka waa islaamnimada iyo diinka walaaltinimada xaqadaah marka waa midda islaamnimada walaaltinimadaasi marka waxay leedahay muqtayada muqtadayaad wax la yidhaahdo iyo xuquuq iyo waajibaad kan ugu horeeyahay waxa weeyaan sidii aayaddii hadda koldha weyto ka muuqatay suurata aayaddan min suurati aali cimraan wactasimuu bixabli illaahi jamiican inay dadku ilaahay xarigiisii iyo diinkiisa wada qabsadaan inahay ilaahay xarigiisa iyo diinkiisa inay wada qabsadaan rabbi qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy waman yactasim billahi faqad hudiya ilaa siraatin mustaqiim qofkii ilaahay qabsada iyo xadhigiisa iyo diinkiisa qabsada qofkaasi waa la hanuuniyey dariiqii toosnaa ee ilaahay noo dardaarmay wa ana haadaa siraadii mustaqiiman fattabicuuh kaasi waa dariiqaygii toosnaayee raaca inbaa lagu hanuuniyey waa dariiqa jannada ku gaadhsiinaya kaas baa lagu hanuuniyey ilaahay hayna hanuuniyo waliajli dalika culummadu waxay leeyihiin xarigga ilaahay oo la qabsado iyo rabbi oo la tala saarto hidaayada tiirkeeda weey waa awoodda iyo silaaxa baadida looga fogaado iyo shaydaanka waswaaskiisa iyo duruqdiisa waa dariiqu sadaad dariiqa toosanee jannada ku gaarsiiya muraadka iyo danta aada leedahay waxaad ku gaari lahaydna waa saas qofka muminka muraadkiisa iyo dantiisuna inuu caradii ilaahay iyo cuquubadiisii ka badbaado ridihii ilaahay iyo janadiisana ku liibaano ayaa ugu weyn ilaahay cuquubadiisa iyo cadaabkiisa rabbi baan ka magan galnay ridihiisa iyo janadiisana ilaahay baan weydiisanay subxaanahu wa tacaala nacam taasi marka waa lagama maarmaan un weliba aanu isugu nimaadno oonan ku kala tegin raqamka kaloo labaad waxaa weeyaan atacaawun tacaawunka khayrka inaan ku tacaawunno inaan isugu kaalmayno inaan isxusuusino inaan isu dardaaranno inaan isku baraarujino had iyo jeeraale walaalkaa meeshuu ka daciif yahay markaad aragtid war walaal war sidaan dhaamo waxbaa naga dambeeya ilaahay ridan ka rabnaa jannaan ka rabnaa sida dhaamo la soo wado muxaarada muxaadaraadka la keeno waxaa laga yaabaa qof xaaladiisu ay aada iyo aada isaga liidatay inuu intaad soo jiidood soo wadood keentid muxaadarada muxaadaradaas ay wax ka bedesho iyo mu'tamarka wax badan ay ka bedesho adiguna aada ajar badan ka mudatid ee aada ka mid noqotid qofkii qof yani waxa weeyaan ilaahay sabab uga dhigo hidaayadiisa ajarkiisoo kaleu leeyahay yani qofkii soo hanuunay daacadii iyo wanaaggii iyo iimaankii iyo khayrkii uu la yimid oo kale ayaa adigana ilaahay ku siinaya oo diiwaanka kuu gelinaya min fadli illahi tabaaraka wa tacaala wa karamihi rabbi karamkiisa iyo fadligiisa marka atacaawun ee khayrka lagu tacaawuno waliajli dalika ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala watacaawanuu cala albiri wattaqwa watacaawanuu cala albiri wattaqwa isugu kaalmeeya biriga iyo alla kacabsiga iyo khayrka iyo ridihii ilaahay subxaana wa tacaala isugu kaalmeeya walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan ismiga iyo cudwaanka iyo dembiga iyo alla ka fogaashaha ha isugu kaalmaynina marar fara badan waxaad arkaysaa majaalis dadku ay fadhiistaan waxaan ilaahay raalli gelinayn yaa lagu dhex jiraa qof qofka kale odhanayo war waxaana ilaahay ma raaligelinayaan naga joojiyana waa yaryahay qofba waxa weeye wuxuu un keenayaa wax warku kusii bato sidii dab holcayo un baasiin lagu shubay oo kale kasii dhigaya fidnadii ilaahay haynaga badbaadiyo amarka alle tabaaraka wa tacaala qofka muminka ah inuu qaato dardaarankiisu dana ugu jirta wa tacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi walcudwaan waxaa kaleto iyadana laga maarmaan ah dadka muslimiinta ah inay ka dhaxayso isu soo dhawaasho iyo isjacayl qofba qofka kale uu jecel yahay oo ilaahay darti ku jecel yahay khayrkana uu la jecel yahay dadka muslimiinta ah oo isjeclaado qaarkood qaarka kala jeclaado ilaahay dartiina ku jeclaado ajarkooda iyo thawaabkooda aada iyo aada buu u badan yahay maxaan ula jeedinaa marka hore ilaahay dartii la isku jeclaado waxyaala badan baa bini aadamka isku jeclaadaa wax siinta ay wax isisiiyaan waa isku jeclaadaan waxay kale isku jeclaadaan muuqaalka iyo midabka waa la isku jeclaadaa qabiilnimo iyo wada dhalad waa waxyaalo badan baa la isku jeclaadaa bal kuwa xataa macsiyada ku jirahay macsiyada isku jeclaadaan waxaasoo dhan ilaa qiimata lahu qiimo ma leh waxa qiimalihii waa maxay alla darti waxaad ku jeclaanaysaa qofkani inuu yahay qof ilaahay rumeeyey hadda maalan haddaanu aragno marmarka qaarkood waxay soo dhigaan meelahan oo dadku hadda uun social media oo kale waxay soo dhigaan dad soo islaamay marmarka qaarkood xaalaadka qaarkood aad bay kuu ta'iirinaysaa markaad aragtid qofkii oo gaal ahaayoo soo islaamay mararka qaarkood faraxa intuu kaa bata waxaad arkaysaa adoo ilinta iska tiraya oo qalbigaagii iyo damiirkaagii iyo dareenkaagii hanan kari waaye waxaan ku jecelnahay waxa weeyaan waa islaamnimada nabiga u yimi wiil yahuudi ahaa nabiga sala allahu alayhi waaalih wasalama oo sakaraatulmowtkii hayo markaabuu nabigu ku yidhi yaa gulaam aslim war wiil yahu islaam wiilkii aabbihiisoo ag fadhiyuu eegay marka odagiina wuu u ishaaray wuxuu yidhi aic abalqaasim abalqaasim aeec markaasuu ku dhawaaqay kalimatu shahaadatayn shahaadat an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah nabigoo aada u faraxsan baa ka baxay oo yidhi alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar ilaahay baa mahad iska leh ka badbaadiyey naar hal qofihi hadduu soo islaamo waa ku farxaynaa soo ma waa ku farxaynaa markaasaan kulligana intaan u wada istaagno baanu tahniyo iyo marxabayn iyo ducaa iyo waxa weya qalbi waasican ku qaabilaynaa limaada yani dareenka intaa la eg iyo xafaawada intaa la eg dareenka iyo soo dhaweynta iyo intaa la eg maxaana wada iimaan baana dhaqaajinaya rabbi baa subxaanahu watacaala buu rumeeyey waa walaalkeen walaalkeen buu noqday aan aada u jecelnahay nuxibuhu fillah ilahay baan ku jecelnahay darti waxaan kaloon ku jeclaan karnaa iimaanka waxaan ku jeclaan karnaa camalka saalixa waxaan ku jeclaan karnaa yani waxa weeyaan nafciga oo ummadda muslimiinta anfacayo ama cilmi ha ku anfaco ama waxtarkala ha ku anfaco yani qof walba camalka uu yani acmaashu waa laba qaybood camalna waa camal laasimaho adiga naftaada keliya ah camalna waa camal nafcigiisi ummadda uu gaarayo camalkaa nafcigiisu badan yahay ummadda uu gaarayo ajarkiisu waa ka badan yahay midka adiga kugu kooban kaligaa intaasoo dhan ayaad ku jeclaan marka marka qofku inuu jeclaado oo islaamnimada ku jeclaado oo camalka saalixa uu ku jeclaado oo nafcigiisa uu ummadda u leeyahay iyo waxa uu tarayo oo cilmigu ugu horeeyo aad ku jeclaatid taa unbaa ilaahay doonaya subxaanahu wa tacaala waliajli dalika ayaa ninka la yidhaahdo mucaad ibnu jabal radia allahu tacaala canhu ayaa wuxuu leeyahay rasuulkii ilaahay baan maqlay sala allahu alayhi waalihi wasalam oo odhanaya qaala allahu tacaala waa xadiis lqudsi rabbi wuxuu yidhaahdaa wajabat maxabatii lilmutaxaabiina fiy rabbi baa wuxuu yidhaahdaa jacaylkaygii wuxuu u waajibay kuwa aniga dartay isu jeclaadeen qofkii ilaahay jeclaaday subxaanahu wa tacaala waa qofuu raalli ka yahay waana amaan mariyaa amaalkiisuna waa janno allahuma inaa nasaluka aljanna yacni qof walaalkaa inaad islaamnimada ku jeclaatid ood camalka saalixa iyo khayrka aad ku jeclaatid oo qalbigaaga aada u saafi yeeshid camal fudud weeye oo aan aada u dhib badnayn in cuslayn wa maca dalika waxa aad ka heshay oo amaalkaahina muxuu noqday inuu amaalkaagu noqdo ilaahay oo ku jeclaada wajabat maxabatii للمتحابين في ولا سيما نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحب الصحابة وحب أهل العلم من المسلمين أهل العلم والتقوى والصلاح من المسلمين إيوه مسلمين تولن قودهان jacaylkoodu waa wax aada iyo aada u qiimo badan waliajli dalika nabiga sala allahu alayhi waalihi wasalam wuxuu noo sheegay qofku qofkuu jecel yahaa aakhare lala soo kulmiyaa qofkii nabi maxamed jeclaa nabi maxamed baa lala soo kulmin salawaatu llahi wasalaamu caleyh qofkii saxaabadii nabiga jeclaa saxaabadii nabigaa lala soo kulmin qofkii culimmada iyo fuqahada jeclaa culimmada fuqahadii baa lala soo kulmin ahlu taqwada iyo salaaxa iyo ahlu daacada qofkii jeclaa iyaga lala soo kulmin ahlu kufriga iyo ahlu fisqiga qofkii jeclaana iyaga lala soo kulmin walciyaadu billah nacuudu billahi min dalik nabiga sala allahu alayhi waalihi wasalam waxaa laga wariyey in reer baadiyaabaa u yimi markaasuu wuxuu ku yidhi yaa muxamed nabiguu la hadlayaa sala allahu alayhi waalihi wasalam alrajulu yuxibu alqowma walamaa yalxaq bihim ninku wuxuu jecel yahay qowm uunan gaari karaynin camalkuma kuma gaadho oo reer baadiye reer baadiye camalkooda waa iska yaryahay oo iska gaaban yahay hadduu faradka keliya la yimaado waa waa waa haniimo weyn weey marka yani wuxuu arkaa saxaabadii nabigii sala allahu alay w slam saxaabadii camalkoodii inuuna gaari karaynin inkastuu saxaabi yahay oo nabiga sala allahu alayh wasalam dadkii la kulmay uu ka mid ahaa ninku wuxuu yidhi qowm buu jecel yahay mana gaari karo ma haleeli karo camalkuma haleeli karo kagama daba tegi karo nabigu wuxuu ugu jawaabay sala allahu alayhi wasalama almaru maca man axaba yowma alqiyaama qofku qofkuu jecel yahay unbaa lala soo kulmiyaa maalinta qiyaame salawaatu llahi wa salaamuhu calayh bal xadiid abu dhar alghifaari radia allahu tacaala canhu wa huwa fi sunani abi daawuud ayaa wuxuu leeyahay abu dhar abu dhar waa la yaqaanaa waa saxaabi jaliil ah weliba min zuhaadi asaxaaba saxaabada kuwoodii zuhaada ahaa iyo zuhdiga badnaa ayuu ka mid ahaa nabigan waxaan ku idhi buu yidhi yaa rasuula allah alrajulu yuxibu alqawma walaa yastatiicu an yacmala bicamalihim ninku wuxuu jecel yahay qowm camalkoodoo kalena lama iman karo isagu wuxuu u jeedaa nabiga sala allahu alayhi waalih wasalam ninku dad buu jecel yahay camalkoodoo kalena lama iman karo nabigu wuxuu ugu jawaabay anta yaa abaa darin maca man axbabta abaadarow adigu ciddaad jeceshahay baad la jirtaa hadalku markii hore wuxuu ahaa hadal mujmala cidduu jecel yahay waa ciddaa ma odhan wuxuu ku yidhi alrajulu yuxibu alqawma walaa yastatiicu an yacmala bicamalihim ninku dad buu jecel yahay camalkoodao kalena ma gaari karo nabigu wuxuu ugu jawaabay cidday ahaataba ciddaad adigu jeceshahay baad la jirtaa markaasuu marka cidduu u jeeda hadda caddeeyo wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi fa innii uxibu allaha wa rasuulahu laa ilaaha ila allah innii uxibu allaha wa rasuulahu anigoo alle iyo rasuulkiisaan jeclahay yaa rasuul allah nabigu wuxuu ku yidhi fa innaka maca man axbabta ciddaad jeceshahay baad la jirtaa allow jeclaa yakuunu maca allahi yowma alqiyaama nabi maxamedow jeclaa yakuunu maca anabiyi sala allahu alayhi wasalama yowma alqiyaama anta maca man axbabta hadalkiibuu kusii qanci waaye mar labaad inuu si waa ku qancayay inuu sii adkaysto fa acaadahaa abuu darrin mar saddexaad buu ku celiyey markaasuu nabigu ku celiyey isaguna maca man axbabta maca man axbabta ya abaadar ciddaad jeceshahay ayaad berri la la ahaanaysa camalka iyagu waa yar yahay oo daacada wadayadu waa yar tahay oo dembiga iyagu waa badan yahay oo adduunyaana maaragtay na xidhxidhtay gacmaha naga xirtay iyo shaytaan laakiin amalka iyo hididiiladu way badan yihiin mujarad an tuxiba allaha wa rasuulahu salawaatu اllahi wa salaamuhu calayh ood saxaabadii nabiga jeclaatid oo ahlu khayrka ahlu salaaxi aada jeclaatid oodan qalbigaaga wax xumiya aadan u gelinin ogow waa daraje aan la gaari karin waliajli dalika ilaahay mu'miniinta wuxuu ku tilmaamay inay ilaahay had iyo jeerala ay baryaan oo ay yidhaahdaan wladiina jaauu min bacdihim yaquluuna rabbana fir lana rabbana naam fi suurati اlxashri wladiina jaauu min bacdihim yaquluuna ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا aadan marnaba qalbigaaga calool ku qaado iyo xumaan iyo xasadnimo aadan qof muslima u gelin waa waa sahlan tahay laakiin inta ku camal fasha ayaa yar xaqiiqatan ilaahay qulubtayada ha hagaajiyo waxaa kaleetoo ka mid ah xuquuqda walaaltinimadu ay keenayso eh, intaynan taa u gelin nabiga sala allahu alayhi wasalam jacaylkiisu wuxuu ka mid yahay min usuuli liimaan iimaanka usuushiisa qofkan rasuulkii ilaahay aan jeclaan salawaatu llahi wa salaamuhu calayh iimaankiisaa naaqis ah oo nabiga sala allahu alayh wasalam waxaa laga wariyay inuu yidhi laa yuminu axadukum laa yu'minu axadukum xataa xataa akuuna axaba ilayhi min waalidihi wa waladihi wannaasi ajmaciin axad adinka idinka midihi ma rumayn laa yu'min ma rumaynayo weliba waa sidaa waa ficil mudaaric laa yu'minu waa ficil mudaaric ficilka mudaaricna culammadu waxay yidhahdeen wuxuu faa'iideeyaa altajadud walistimraar had iyo jeeraale wax socda weeye had iyo jeeraale iimaankii aada ilaahay rasuulkiisa rumaysay waa inaad waa inuu daa'im ahaadaa kulla mara waa inaad tajdiidisaa waa inuu daa'im ahaadaa waa inuu socdaa ilaa ajalkaaga uu ka dhammaado ood rabbi kala kula kulantid iimaanka marka sidaa darteeda uu nabigu leeyahay sala allahu alayhi waalihi wasalama laa yuminu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waalidi min min waalidihi wa waladihi wannaasi ajmaciin ilaa aan ahaado ilmihiisa ubadkiisa iyo waalidkiba iyo dadkoo idilba inuu iga jeclaado ilmaha waa la jecel yahay waalidka waa la jecel yahay aswaajta waa la jecel yahay asxaabta waa la jecel yahay yani asdiqada kale waa la jecel yahay waxaa soo idil waxaa ka horeeya xub wa xubu rasuulihi sala allahu alayh waalih wasalam xubbigu maadaama uu yahay shay qalbiyahoo qarsoon oo rabbi mooye cid kaloo ogaan kartaahi aynan jirin laakiin calaamad baa jirta lagu ogaado qofku alle iyo rasuulkiisa inuu jecel yahay waa inuu alle iyo rasuulkiisa hormariyaa maalan amar sharciya baa kuu yimid oo ilaahay xaggii ka yimid ama rasuulkii ilaahay ka yimi sala allahu calayhi waalihi wasalam amarka muqtadihiisa waxa uu keenayo oo la rabo waxaan ahayn baa naftaadu rabtaa ama awlaadaadu rabaan ama waalidkaagu rabaan yaad hormarine waxaad hormarinay amarka alle tabaaraka wa tacaala iyo amarka rasuulka sala allahu alayh waaalih wasalam taa markaad isku aragtid ogow jacaylkaaga rabbi iyo rasuulkiisu inuu dhab yahay ogow marka laakiin haddii aad u iilatid hawadaada naftaadu waxay rabto ama ab ubadkaagu ay rabaan ama ahalkaagu ay rabaan ood amarkii ilaahay xagga dhinaca iska dhigtid marka ogow xataa haddaad sheeganaysid inaad ilaahay rasuulkiisa jeceshahay jacaylkaas inuuna dhab ahayn wliajli dalika ilahay qur-aankiisa ku leeyahay qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah haddii aad tihiin nabi maxamed waxaad u tirahdaa dadka haddii aad tihiin kuwa alla jecel isoo raaca aniga dariiqayga raaca dariiqa nabiga raaca ila dariiqa nabigu waxaa weyan waa dariiqii alle ilaahay la soo diray iraaca markaasaa ilahay idin jeclaanaya nabigana sala allahu alayhi waalihi wasalam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi laa yuminu axadukum xataa yakuuna hawaahu tabacan limaa ji'tu bih axad adinka idinka mid ihi ma rumaynayo ilaa wixii aan la imidoo xaqa ahaa uu raaco intuu hawadiisa ka tago xataa yakuuna hawaahu tabacan limaa ji'tu bih hawadiisiibuu intuu iska tegay ka tegay oo gadaal ku tuuray ayuu wixii nebi moxamed la yimid oo xaqa ahaa ayuu raacay markaasaad waxaad ahaanaysaa qof ilaahay iyo rasuulkiisaba jecel waxaa kaleeto ka mid a ee fadliga dadka muslimiinta ood ilaahay dartii ku jeclaatid iyo dadka ilaahay dartii isku jeclaaday maxabbadii ilaahay u jeclaaday ka sokow oon hadda soo marnay maalinta qiyaame oo khalqigii oo dhan la isugu keeno meel bannaan oo ishii fiirisaahi ay wada arkayso oo dhawaqii yeedhayahi ay wada maqlayaan waa maxsharkii dadkii horreeyey dadkii dambeeyey bini aadamkii basharkii o dhan baa la isugu keenay oo qoraxdii lasoo dhaweynayo oo la keenaya biqadri miilin waa maalin aada u dhib badan ilaahu dhibkeedaan kaa magan galno qoraxdaa waxaa la keenayaa biqadri miil miilka laba shayba waa lagu magacaabaa dhulka miqdaarka lagu qiyaaso oo taqriiban adugu eh, boqol iyo lixdan mitir ah boqol iyo lixdan mitir intii ah waa miil waxaa kaloo la yidhaahdaa indhakuusha indhaha lagu quruxsado dhalada ay ku jirto qoriga yare lagu soo qaadee isha lala marmariyo oo aada u ma laba centimitir ama saddex centimitir oo kale dhararkiisu yahay isagana miil baa la yidhaahdaa marka saxaabiga ka warinaya xadiidkii wuxuu leeyahay ma garanayo miilka nabigu u jeedo sala allahu calayhi wasalama amasaafatu lardi am ilmiilu aladii yuktaxalu bihi alcayn ma midkii dhulka masaafadiisa ahayba mise waa midka lagu indhakuusho ma garanayo labadoodu mid kastay noqotaba kaba dhigba midka ugu dheer hal mitir iyo iyo iyo boqol iyo lixdanka mitir ah boqol iyo lixdan mitir oo qoraxdii noo soo jirtata ma ku noolan karnaa malaayiin amtaar bay naga fog tahay mayl ayay naga fog tahay wa maca dalika waa la gubanayaa meelaha qaarkood waa la gubanayaa meelaha qoraxdu kulushahay qofkiiyo waxaad arkaysaa wareeray oo dhacay sanka dhiig ka sii daayay baad arkaysaa oo halis ah oo falanjeer lagu daaweynayo inta lala cararo qoraxdiiyo marka halkaa la keenay geed la harsada ma leh dalladna ma leh sidii hooyadaa kuu dhashay baa tahay waad kabala'dahay waadna dhar la'dahay waa la keenayaa waa maalin dhirkeedu ilaahay subxana wa tacala uu ku tilmaamay yowman kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana konton kun oo sano oo sanawaadkii bini muxua adduunyadao kale ah waa maalin dhib badan ilaahu dhibkaaba adaan kaa magangal rabbiyo subxaana wa tacaala maalinta dhibkaasi jiro dadka ilaahay dartii isku jeclaaday harbay ku jiraan wliajli dalika nabigu leeyahay sala allahu alayhi waalihi wasalama sabcatun yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dilla ilaa dilluh toddoba ilaahay baa u hadheeya maalin harka alla mooye uunan har kala jirin toddobada waxaa ka mid ah rajulaani taxaabaa fi llaahi ijtamaca calayhi watafaraqaa labo ilaahay dartii isku jeclaatay ilaahay dartii jacaylkii isugu timi kuna kala tegay ama adduunyadii dhexdoodii markay kala tegayeen ha kala tageen ama ha noqoto kala taggu midkood inuu ku hormaray aakharo u hormaray oy adduunka ku kala tageen ha noqoto mid kastay uun noqotaba jacaylkoodii ilaahay dartii ay isku jeclaayeen baa daa'im ah waana anfacaya maalinta qiyaame waxaa kaloo nabiga ka soo arooray inuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wa aalihi wasalama maalinta qiyaame inuu alla leeyahay أين المتحابون بجلالي اليوم أذلهم في ذلي يوم لا في ذلي يوم لا ذل إلا ذلي maalinta qiyaame oo khalqigii oo ilaahay oo dhan ay halkaa dhooban yihiin ay tuban yihiin ayaa rabbi tabaaraka wa tacaala u yeerayaa uu leeyahay kuwii aniga dartay isku jeclaaday aawaye maanta waxaan u hadhaynayaa harkayga harkayga mooye har kalena ma jiro allahuma jcalnaa min haaulaa allahuma jcalnaa من هؤلاء nacam intaa markaanu ka soo gudubno waxaa kaleetoo ka mid ah walaaltinimada xuquuqdeeda iyo muqtadayaadkeeda waxaa ka mid ah qofka walaalkaa ah inaad khayr la jeclaatid qofka walaalkaa ah inaad khayrka la jeclaatid nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaatay sida saxiixaynkaba ku sugnayd laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi axad adinka idinka midihi ma rumaynayo ilaa uu walaalkii muslimka la jeclaado wuxuu naftiisa la jecelya riwaayad kale nasaa-ina wuu soo saaray xadiidkii nasaa-i baa wuxuu ku ziyaadiyey min alkhayr yani laa yuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi min alkhayri ilaa uu walaalkii la jeclaado khayrka uu la jecel yahay isaguba naftiisa naftaada cilmi baad la jeceshahay walaalkaa cilmi la jeclow naftaada iimaan iyo daacaad la jeceshahay walaalkaa sidoo kale la jeclow naftaada waxaad la jeceshahay awlaad baariya walaalkaa sidoo kale ula jeclow naftaada waxaad la jeceshahay zawj maaratay muxuu ahaa saalixa saa walaalkaa ula jecla wahaakada wax kastoo khayr ahoo naftaada aada la jeceshahay walaalkaa la jeclow haddaad walaalkaa aadan la jeclayn ama inaad la jeclaasho la jeclaato naftaada aada culays ka dareentid sharbaba ha la jeclaanin haddaad doontide iimaankaagu waa naaqis iimaankaagu waa naaqis xuquuqda walaaltinimadu ay leedahabay ka mid tahay xuquuqda walaaltinimadu ay leedahay ayay ka mid tahay waxaa kaleeto xuquuqda ka mid ah qofka walaalka ahi markuu jirado inaad booqatidood ugu tagtid guriga iyo meesha uu ku jiran yahay inaad ugu tagtid waana xuquuqda dadka muslimiintahay ay isku leeyihiin nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam waxaa laga wariyay inuu yihi xaqu lmuslimi cala lmuslimi khamsun situnna waa soo aroortay muslimku muslimka kale xaquu ku leeyahay waa shan waa lixna waa riwaayad kale waxaa ka mid ahaa wa ciyaadatu lmariid qofka jiran in la booqdo oo loogu tago meeshiisa meeshiisa in loogu tago idan marka ciyaadatu lmariid ajarkeeduna aada iyo aada buu u wen yahay qofka mariidkaahoo jirana wax weynoo oo qaymaa bay ugu fadhisaa ajarkeedu waa weyn yahay oo qofka qofka muslimka ah ee walaalkiisa booqanaya nabigu wuxuu leeyahay sala allahu alayhi waalihi wasalama ina almuslima idaa caada akhaahu almuslima lam yazal fi khurfati aljanna qiila wama khurfat ljannata ljannati ya rasuula allah qaala janaha nabigu wuxuu leeyahay qofka muslimka ahi hadduu walaalkii booqdo hadduu walaalkii booqdo inta uu booqashada ku jiro lam yazal fi khurfati ljanna xataa yarjic yacni kama zuulin inuu midho guranayo oo jannada ka midho guranayo midho gurasho ma la yaqaana geedaha midhaha leh soo midhaha lagama soo gurto marta ama cambe ha noqdo ama ha noqdo baalka la yidhaahdo uh, orange ha noqdo geedahaad miraha ka guranaysa miraha leh marka jannadii buu ka mira guranayaa miraheedii buu guranayaa ilaa uu kasoo laabto lafdigii marka khurfatuljanna ayaa saxaabada wuxuu ku noqday lafdi gariib ah oo fahmaynin markaabay nabiga weydiiyeen waxay yidhahdeen wamaa khurfat ljanna ya rasuula allah nabigu wuxuu yihi janaaha waa gurashadeeda mira gurashadeeda wey miraha laga gurto meeqa daqiiqay kugu qaadanaysaa qofka walaalkaa ah oo muslimka ah oo jiran booqashadiisu waan saacado yar saacado yar ood ku kasbatay in aad gaadhid heer aada jannadii ilaahay intaad gasho aada miraha ka guratid waa fadli aada iyo aada u weyn runtii waa camal yar iyo ajar iyo thawaab aad iyo aada u weyn sababtuna waa maxay qofka mu'minkaa ziyaaradiisa markaad ziyaaratid isagoo jiran qaymo weyn ay ugu fadhisaa xaqiiqatan waa mida marka ugu horeysa waxaa weeyaan xanuunkiibuuba hilmaamayaa hayay iyo tacabkii hayay isagoo sariirtiisa yaalla oo taa hayay oo aada iyo aada xaaladiisa u liidatay markuu ku arkood u timaadid waa soo noolaanayaa markaasuu sheeko kula bilaabayaaba maad arkaysaa inta aad la joogtid ood u imaanayso xanuunkii iyo tacabkii iyo dhibkii hayay baa ka fududaanaya marka markaas baad weliba haddana qalbigiisa farxad gelin waadna u ducayn oo nabigu sala allahu alayhi waalihi wasalam markuu mariidka u yimaado waa u ducayn jiray ducooyinka ugu ducan jiray waxaa ka mid ah caafimaad buu weydiin jiray asalu llaha alcadiim raba alcarshi alcadiim an yashfiik rabbiga cadiimka waxaan weydiisanayaa inuu ku caafiyo ducada waa maqbuula lacala allah ilaahay subxana wa tacala ducadaada inuu u aqbalo wuxuu kaloo nabigu sala allahu alayh waalihi wasalama samayn jiray inuu maaragtay muxuu ahaa uu ka ka fududeeyo uu dhihi jiray laa ba'sa duhuurun in shaa allah laa ba'sa duhuurun in shaa allah dhib male waxaa ku hayaahi waa dahaaro ilaahay baa kugu dambi dhaafaya ficlan ilaahayna addoonkiisa waa ugu dambi dhaafaa masaa'ibta ku dhacda adduunyada laakiin waa inuu ku sabraa oo u adkaysta intaa oo idil iyo in ka badan oo runtii xuquuqda muxuu ahaa qofka eh, muxuu ahaa mu'minkaahi uu ku leeyahay qofka kaleo walaalkiisa oo aada iyo aada u badan laakiin waxaan isleeyahay intaaya hadda noogu filan tadkiro iyo xusuus waxaa marka lagama maarmaana iyadana walaaltinimada qaymahaa leh oo ajarkeeduna uu sidaa u badan yahay in la dhowro oo laga ilaaliyo in muxuu ahaa la dhaawaco laga ilaaliyo iyo waxa dhaawacaya labadaba nabiga sala allahu alayhi waalihi wasalama wuxuu ku leeyahay sunnadiisa iyaakum wadanna faإna الdhanna akdabu الxadiiث wla tjas wla taxasasuu wala taj wala tajasasuu wala taxasasuu wla taba wla taxaasaduu wla tabaagaduu wla tadaabaruu wakunuu cibaad allahi ikhwaana xadiidku waa fi saxiixayn alfaado kala duwan iyo sunankaba waa ku yaala dhowr arrimood oo walaaltinimada waxyeelaysa walaaltinimadana dhaawacaysa ayuu xadiidkan nabigu ku sheegay mala xumida qofka walaalkaa ah inaad u mala xumaysid wax xataa shaki iyo riibo keenaya haddaad ku aragtid waxaad ku xambaartaa yacni dhinaca wanaagsan adooba heli kara walaalkaa wixii aad ku aragtay wax wanaagsan adoo heli kara inaad inaad ku fasirtid ood dhinaca wanaagsan u weeciisid adoo heli kara xumaan ha la aadin culummadu xataa waxay yidhaahdaan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaad walaalkaa ku aragtay hadduu xumi ay u badan tahay boqolkiiba hal keliya uu ixtimaali karo wanaag inay tahay halkaa u qaad halka u qaad maaragta oo waxaa tira haddaad u weysid xataa haddaad u weysid waxaa tirahdaa waxaa laga yaabaa inuu walaalkay cudurdaar leeyahay aanan anigu garanayn marnaba malaxumida wax la yidhaahdo lalama aado sababto ay tahay nabigu wuxuu leeyahay iyaakum wadanna malaxumida iyo adinkan idin kala digaya walaa siyamaa qofka loo mala xumaynaya hadduu yahay qof ahlulcilmi ah oo ahlu salaax ah oo cilmi iyo salaax iyo wanaag lagu yaqaanay cilmi iyo salaax iyo wanaag baa lagu yaqaanay isagu kumaba sii jiraba muslimiinta kale oo xataa caadiga ah baa la rabaa inaad wanaag iyo mala wanaag u haysid iyaakum wadanna fa ina adanna akdabu lxadiid xadiid isagaa ugu been badan malaxumidu marka waxyaalaha dadka walaaltinimada dhaawacay ka mid tahay oo dadka quluubtooda xasadnimo iyo buqdi iyo cadho isu geliya waxaa kaleetoo ka mid ah walaa tajasasuu walaa taas walaa taxasasuu tajasuska iyo taxasusku waxaa weeyaan labaduba arrin way wada wadaagsadaan waa qofka oo la dabagalo ceebihiisa iyo akhbaartiisa la fatasho la raadraadiyo gurigiisaad ugu tegi waad ziyaarani meelahu ceebaha ku leeyahaad rabtaa inaad soo ogaatid isagaad rabtaa inaad ceebihiisa iyo wixiisa kale ogaatid meelaha yacni waxa weyan dacfigu uga jiro lama ogola waxay laakiin ku kala duwan yihiin taxasusku iyo tajasusku tajasusku akhbaartiibaad gudbinood cid kale u gudbini si qofka loo dhibaateeyo taxasuskuna waa inaad adigu qofkan ceebihiisa ogaato ceebihiisa maxaa kaa galay rabbigii abuuray baaba asturaye adigu inaad daba dabageshidood fatashid ood marada ka qaadidood faydid maxaa danahood ka heli oon ilaahay ka dheeraasho ahayn iyo cadowtinimo astur man satara musliman satarahu allahu yowma alqiyaama qof muslima qofkii asturo maalinta qiyaama isagana ilahay baa asturo tajasuska marka qofkii markuu kugu ogaado inaad ceebihiisii iyo dhaliilihiisii iyo meelihii uu ka dhimanaa inaad oon dabagelaysidood baarbaaraysid ma ku jeclaanaya mise waa ku nacayaa waa ku nacayaa aad iyo aada buu ku nacayaa inuu ku habaarana waa suuragal habaarkiisana in ilaahay aqbalaa dhici karto suuragala ah, ilaa waa dulumtae nabigu waa noo diiday sala allahu alayh walaali wasalam walaa taxaasaduu ha isxasdinina xasadkaan waxayr dul istaagno sideedaba horta kulligan oo dhan noloshayadoo dhan waa nicmo socota oo rabbi noo nicmeeyey shakliga ilaahay nagu abuuray waa nicmo oo caqliga ilaahay na siiyey waa nicmo oo lixaadaha ilaahay noo kamilay waa nicmo oo awlaadda ilaahay na siiyey waa nicmo oo zawjka na siiyo saalixa waa nicmo oo waalidku ilaahay baari nooga dhigay waa nicmo oo haninimada ilaahay nagu qaniyeeyey waa nicmo cilmiga iyo diinka iyo cibaadadu waa nicmo kaleo ka sii weyn kullu haadihi nicam ilaahay baa bixiya mise kalaa bixisa rabbi baa bixiya wa fii nafsi lwaqti rabbi tabaaraka wa tacaala xikan buu ula jeedaaye dadka isku qaado looguma qaadin dadku ma ka wada siman yihiin intaas maya kama wada sina qofay u badan tahay qofay dhex u joogtaa qofay ku yar tahay qofba waase bini aadamkana rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu ku abuuray waxa la yihahdo damac wax damac la yihahdo buu ku abuuray damaciisaa badan gaar ahaan xagga adduunyada waxaa laga yaabaa waxa ilaahay isaga siiyey inay la yaraadaan waxa dadka kale uga jeedana inay la badnaadaan baa laga yaabaa isagoo laga yaabo qofka uu leeyahay qofkaasi waa iga waa iga sitaa waxuu asagu kaga horreeyo inay jirto waxaa laga yaabaa inuu ka xoolo badan yahay laakiin adigu aad ka caafimaad badan tahay adigu inaad ka cilmi badan tahay adigu inaad ka qanaaco badan tahay marka xoolihiisu maxay u tarayaan hadduuna qanaaco iyo iimaan ku haysan waa waxba soo ma bini aadamka marka dabeecadiisu waxay tahay damacaan waalan waa damac badan yahay marka wliajli dalika nabigu wuxuu leeyahy sala allahu alayh waalih wasalama low ucطiya ibnu aadama waadiyan min dahab latamana an yakuuna waadiyaan hal waadiyo dahaba haddii la siiyo wuxuu jeclaan lahaa in laba laga dhigo haddii laba laga dhigana mid saddexaad haddii mid saddexaad maalinba maalinta ka dambaysa amalkiisa iyo hudidiilasiisu waa sii kordhaya walan yamla afaahu ila turaab afkiisa caro unbaa deeqda caro unbaa buuxin karta bisoon damaca marka noocaasoo kalaytaa oo bini aadamka ku jira ayaa waxaa marka uu keyaa xasadnimadu ka dhalataa xasadnimadu taasay ka dhalataa qof buu arkayaa uu isleeyahay waa kaa horeeyaa halkaa markuu marayo dadku labay kala noqdaan marka qof waxaa weeyaan ilaahaybu wuxuu ka tamaniyaa ilaahu nicmadaan oo kale isi isagoon tamaniyin ilaahu qofkan ka qaad maalan wuxuu arkayaa qof xoola ilaahay siiyey oo daacadii ilaahay ku bixinaya markaasuu tamaniyayaa ilaahay oo xoola isii sidaasoo kalean yeeli lahaaya qof wuxuu arkayaa ilaahay cilmi siiyey markaasuu leeya ilaahu cilmiga i bar sida hebel oo kalean yeeli lahaaya soo ma waliajli dalika nabigu leeyahay sala allahu alayhi wasalama laa xasada ilaa fi itnatayn ilaa fi itnatayn un laba un labadaasi maxay tahay rajulu aataahu allahu lmaala fasullida calaa halakatihi fi lbiri fi lkhayr yacni nin ilaahay xoole siiyey oo xoolihii lagu salladay oo ku bixinaya khayrkii iyo wujuuhu lkhayr kaasoo kale waa la tamaniyaa iyo rajul aataahu allahu alxikma qof ilaahay xikmo iyo cilmi siiyo fayaqdii biha wa yucallimuhaa dadkiina ku kala xukumaya ku kala saaraya barayana labada waa la tamaniya tamanigaasina muxuu yahay ilaahayow intaa oo kale isii sidaas uu yeelayo wanaaggaaban ana yeeli lahaaye taasi waa wanaagsan tahay waa xasad maxmuud ah ee la mahadiyo xasad kaleeto madmuuma baa jira aad u xun oo min alkabaa'ir ah kaa muxuu noqonayaa damicii kugu jiray ayaa waxaa ku kordhay shuxi bukli shuxiga waxaa weyaan waa waa shadi shiddat lbukli bukligiibaa shadiid ah bukli culummadu waxay ku fasiraan waxaad adigu haysataad ka bakiili laakiin shuxigu waxaad adigu haysata keliya ma ahee qofkaas kalete wanaagga uu samaynayaad ku bakiili qof kale gacantii wax ku jira baad ku bakiili shuxigaasaa imanaya oo macnihii waa maxay wuxuu isleeyahay wuxuu isleeyahay ninkaas waxaa la siiyey uma qalmo maxaa loo siiyey waa shuxi ma adigaa bixiyey mise allaa bixiyey allaa bixiyey rabbi buu haystaa ilaahay maxaad hebel waxaa u siisay hadda ka hor baa de soomaalida waa taqaanaaye fadhi ku iyo balaayadooda iyo qashinkooda iyo waxooday ku jiraan baa oday waxaa jiri jiray fadhi kudirirka ku jiro oo qolabay ishaystaan markaa baa la war hebelow da'na waad noqotay ilaahay ka cabso oo ilaahay caabuda dadka iska daa markaasu wuxuu yihi war dadka haddaan idhaahdo iska daa ay sarar arkahayaa markaasaan leeyahay war dhig uma qalantide <laughs> waa sifo xun soo ma aragtid haddii alla siiyey oo alla u qaybiyey sararta ma u diidaya waa dhibaato wey waa mushkilada wey mogta marka shuxi baa ku ziya damaciibaa waxaa haleelay shuxi markaasaa mararka qaarkood ziyaado kale intuu kusii daro ayaa isagana waxaa gelaysa qabweynan oo wuxuu leeyahay hebel uma qalmo ee anaa ku habboonaa ee maxaa la ii siin waaye maaragta waa meeshii ibliis laga raacay ibliis meeshii laga raacay halkaabay ahayd ibliis markii ilaahay amray sujuuddii waa amar ilaahay subxaana wa tacaala sujuuddu waxay ahayd cibaadatan lilah wa taxiyatan liaadam soo ma cibaadatan lilah wa taxiyatan liaadam sujuuddii buu diiday oo muxuu diidayaa muxuu u diidayaa wuxuu u diiday shuxi aadam uma qalmo sujuuddan macnaheedu marka waxaa weeyaan karaamadan in la gaarsiiyo aadan uma qalmo anaa mudnaa maxaa la ii siin waayey soo ma aragtid marka qabweynan iyo quursi baa yimid ibliis waa isla qabweynaaday aadamna waa quursaday karaamadii ilaahay u karaameeyana waa kaga bakhiilay soo ma xasadnimadu halkaasay ka dhalatay marka inay sidaa tahay waxaa u daliila markii ilaahay weydiiyey wuxuu yidhi ana khayrun minhu khalaqtanii min diinin khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin waan ka khayr badanahay oo waxaa weeyaan maaragtay muxuu ahaa isagana eh, aadamna dhoobaad ka abuurtay anigana waxaad iga abuurtay naar yani waa inuu kawaa qabweynankii wey bukhligiina waa u quuri waaye markii lacanadii ku dhacdayna xasadnimo xirtay waa ka ku dadaalaya bini aadamku inuunaba jannaba gelin inuunaba jannaba gelin inuu naar la galu doonaya waa cadow meeshii marka waxa weeyaan ibliis laga galay weeye marka cid allaale ciddii ibliis daba joogtaahina waa saas oo kale waliajli dalika ilaahay wuxuu leeyahay am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlih waa fadli ilaahay cilmi hadduu jiro cilmigu waa fadli ilaahay xoolo hadday jiraan waa fadli ilaahay awlaadi hadday jirto waa fadli ilaahay manzila iyo martaba hadday jirto waa fadli ilaahay ilaahay baa qaybiya qaybta ilaahay baa leh gaaladu waa saas islaamnimada nooma quuraan wadda aladiina kafaruu min ahli lkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran limaada xasadan min cindi anfusihim markaanu islaamnay kabacdi bay waxay rabaan inay gaalnimo noo celiyaan mana na daynayaan mana na daynayaan si kastayna noo soo gelayaan gaalnimo inay noo celiyaan wax yaani waxa weye inay nala jeclaan lahaayeenoo sharahoo gaalnimo ka weyn miyaa jira maxaanu dhibnay waxba maynan dhibin bal wanaagaan la jeclahay soo ma inay islaamaan baan jeclaan lahayn inay jannadii nala aadaan baan jeclaan lahayn inay naartii ka badbaadaan bay jeclaan lahayn annagu wanaagaan la jecelnahay ayaguse musiibo iyo shar midii ugu wanaagn la rabaan inaan janno la galnay doonayaan leanna waxaa weeyaan ibliis bay tabac u yihiin cadowtinimadii ibliis qabay oo bini aadamka u qabay baa ibliis ku beeray markaasay muslimiintii u qabaan marka waa xasadan min cindi anfusihim sidaa darteed qofka muslimkaahi iyo iswalaalnimada waxa baabi'inaya waxaa ka mid a xasadnimada qof ku xasda ma jeclaanaysaa maya kaad xasadaana ku jeclaan maayo marka markaasa waxaa imaanaysaa mujtamacii muslimiinta ah inuu marka cadaawo iyo calool ku qaado iyo dhib iyo waxyaalaha oo dhani inay dhex yimaadaan adi qofka xaasidkaahina waxaa weya isagana khaatimo xumo xasadnimadu waa baabi'isaa camalka saalixaa bay baabi'isaa oo nabiga sala allahu alayhi waalihi wasalama wuu ka digay xasadnimada iyaakum walxasada fa ina alxasada ya'kulu lxasanaat كما تأكل النار الحطب نعم يعني وحويا xasadku wuxuu xasanaadka u cunaa sida dabku xaabada u cunoo kale wa fii riwaayatin kamaa taakulu naaru lcushba cawskaa qallalan haddii dab lagu sii daayo ilbiriqsi buu ku gubayaa saasoo kaleetaba xasadnimadu xasanaadkaaga u baabi'isaa waxyaalaha marka noocaasoo kaleeta oo dhan oo ku saabsan oo tiro badan tiro badan tiro badan muxaadaraad hal muxaadaro maaha lafdi kasta kastayo xadiiskaa ka mida muxaadaro u baahan yahay wax allaala waxa marka keeni kara walaaltinimada inay dhib u keenaan oo xasadnimadaasi ka mid tahay oo xantu ka mid tahay oo namiimadu ka mid tahay oo caloolku iyo nacaybku ka mid yahay waxaasoo idil qofkana khaatimadiisay xumaynaysaa mujtamacii muslimiintana waa kala furfuraysaa sidaa darteed qof kastoo muslima waxaa waajib ku ah qalbigiisa inuu nadiifiyo oo muslimiinta uunan xumaan iyo calool ku qaado midna uunan u yeelan way dhacdaa dadku inay isqaniinaan ama ay wax dhex maraan sidaasi hadday jirto dadka laga weyn maaye islaaxa ku dadaal sida ilaahayba subxaanahu wa tacaala uu ilaahay nagu booriyey ittaquu llaha wa aslixuu daata baynikum ilaahay ka baqo oo dhexdiina iyo islaax ka yani ka hagaajiya bal waxaa weeyaan haddii islaaxaasi uunan jirin labada qof dhexdooda ay ku dhex jiraan calool kuqaadada iyo nacaybka iyo cadowtinimadu khaatimadooda waa loo baqaa oo nabiga sala allahu alayhi waalihi wasalam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi maalin kastoo isniina ama khamiis ah acmaasha addoomaha alla loo rafacaa ilayhi yascadu alkalimu altayibu waalcamalu asaalixu yarfacu rabbi baa loo rafacaa markaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igta ku yidhaahdaa addoon kasta oo alla caabuday cibaadadiisana aan cidna la wadaajin camalkiisana soo gudbiya dembigiisana dhaafa ilaa laba qof mooye labadaasi waayo waa labada dhexdooda ay ku jirto cadowtinimada iyo isnacaybka iyo hijrada iyo isu dhabarjeedinta labadaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay w slam alla wuxuu u leeyahay malaa'igta andira haadayni xataa yastalixaa andira haadayni xataa yastalixaa andira haadayni xataa yastalixaa labadaa u suga ilaa ay ka heshiiyaan heshiiskooday ku xiran tahay marka idan marka waxaa weeyaan inta ay ka heshiinayaan camalkoodii saalixaana rabbi looma raficinoo lama aqbalin dembigoodiina lama dhaafin waxa yidhan yahay ku jiritaanka ay ku jiraan cadowtinimada iyo kala kala jeesashada iyo cadhada iyo caloolku qaadadana iyada nafteeda dembi kaloo ku socda ah ajalkaagu maruu iman doonana ma ogid adoo sidaa ku jira haddii ajalkaagii kugu yimaadood sidaa ku dhimato waa lagu baqaa aada baa lagugu baqaa camalkaagii waa xayiran yahay dembigaagiina lama dhaafin ilahu dunuubtayada dhaaf sidaa darteed waxaa haboon qofkii qof walaalkiisii ha ay wax ku dhex jiraani ha u degdego degdeg oon weliba dib u dhac lahayn inuu islaax ka raadiyo oo weliba adigu bilow nabigu sala allahu aleyh wasalam qofkii bilaaba ayuu ayaa ayaa khayr badan buu yidhi salawaatu llaahi wasalaamuhu caleyh weliba xataa haddaad qof kastoo bini aadamihi markii la garamo waa isgarsiiyaa waa dhici karta inuu qofku leeyahay waa iga gardaran yahay hadduu iga gardaran yahay isagu inuu bilaabo weey xataa hadduu kaa gardaran yahay adugu u ictiraaf inaad ka gardaran tahay kuna raaligeli si aad hijrada uga baxdaan waktigaa dhammaaday awalna markii hore waan daahnay mawduucuna waa iska dheeryahay intaasina insha sha allahu tacaala un tadkiro iyo noogu filan waa iska ishaaraad marka intaasaan marka kusoo gabagabaynaya hadalkayga wa subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk